allahu tacaala canha radiici caaisha waxaa loo jeedaa caaisha isku naas nuugeen oo isku haweenayba wada nuujisay can اnabiyi sal ly wasalam qaala suban wuxuu uhi maa min mayitin mayd dhinta ma jiro tusallii calayhi ku tukanayso ummatun koox iyo jamaco min almuslimiina muslimiinta ka tirsan yabluquuna gaarhaya miatan boqol ruux kulluhum dhammaantoodna yashfacuuna lahu qofkaa muslimkaay ku tukanayaan u ergeynaya ilaah u naxariista leh ilaahu u dhaaf ilaa hadday jiraan boqol muslimiina ah oo qof muslima ku tukatay erge ilaahay u weydiisa inuu u naxariisto shuficuu waa laga erga aqbalaa codsiga waa laga yeelaa ducada waa laga ajiibaa fiihi fi shaksi shakhsiga muslimka ahaa qaala wuxuu idhi ninka lo odhan jiray sallaam ibn abi muiic wuxuu yidhi faxadatu bihi xadiidkii waxaan u sheegay shucayb ibn alxabxaab ayaan xadiidka u sheegay ayuub ayaa ii tabiyey can abi khilaabata can cabdillahi bni yaziid radiici caaishata can umi اlmuminiina can اnabiy sal اllahu alيه wasalam annahu qaal xadiidkan u sheegay faqaala wuxuu ihi shucayb ibn xabxaab xadaanii bih waxaana xadiidka ii tabiyey waa taabici shucayb anas bnu maalik radi allahu tacaala canhu can اnabiyi anas baa aniguna xadiidka nabiga iiga tabiyey adugu haddii ayuub abuqilaaba cabdulahi bnu is caaisha ay kuu tabiyeen aniguna anas baaban ka maqlay xadiidkan oo kale xadiidka min hada alwajhi waxaa wariya axmed iyo nasaa-i iyo tirmidi can abi qilaabata ilaa akhirihi ah waxaa ku wariya xadiidka axmed nasaa'i tirmidi tirmidi markaynu marayna wuxuu hi xadiidu caaishata xadiiثun xasanun صaxiix waqad awqafahu bacduhum walam yarfac bacd اruwaad oo nimanka xadiidka ka qaata ayuub ka qaata barhkood ban xadiidka aana nabiga gaadhsiinin oo ka dhigay min qowli caaisha ka dhigay wuxuuna tirmidi waa u riwaayada ayuub uu ku bilaabay xadiidkuna inuu marfuuc iyo saxiixay buu qabaa daara qudni ayaa la weydiiyey xadiidkan cilalkiisa horta xadiidku laba ariiq buu ku dul wareegaayo waa ayuub can abi qilaaba iyo khaalid alxadaa khaalid mihraan alxadaa can abi qilaaba kilaahumaa e, labaduba waxay ka qadanayaan khaalid alxadaa iyo ayuuba can abi qilaaba can cabdillahi bni yaziid radiic caaishata can caaisha waxaa kaloo lagu wariyaa in dariiqa la maro abi khilaaba cabdulahi bn yaziid can cali bn abi aalibin radi allahu taala can nabiyin waa lagu wariyaa xufaaddu marka waxay isku waafaqeen dariiqaas abi khilaaba maraya cabdulahi bn yaziid can caliy inuu xadiidkaas munkar yahay un maxfuud ahayd xadiidka maxfuudka ee nabiga ka ama caaisha ka sugan waxaa weeye ariiqan ayuub waman taabacahu can abi khilaabata can cabdillahi bni yaziid can caaisha um اlmuminiin can nabiy sal اllahu alيh wasalam ariiqaa unbaa maxfuuda kan marka caaisho ayaa wadaadaha qaarkood oo ragga xadiidka ka qaata ayuub ama khaalid alxadaa ka qaatay baa waqfiya ayaa waqfiya oo nabiga aan gaadhsiino caaisho fatwateeda ka dhiga iyo qowlkeeda ka dhiga waqfigaasuuna ninkii lo qaadi ciyaad alyaxsubi uu ku cileeyey xadiidka nawowina sharaxuu ku sheegay tacliilkiisa wuxuuna kaga jawaabay oo yidhi in badan baanu soo sheegnay oon ku soo sheegay oon meelo kale ku soo sheegay in hadday ruwaaddu xadiidka qaybna ay rafciyaan qaybna ay waqfiyaan rafcigu uu yahay raajix waqfigana la iska tuurayo waana ariiqat lmuxadisiin walusuuliyiin walfuqaa buu leh ariiqada inaysan saxnayn dhowr goor baynu soo tilmaannay oo masalada rafciga iyo waqfigu hadday iskhilaafaan qaraa'in iyo tarjiix loo laabanayo in la iska yidhaahdo rafciga raajixa ah ariiqatu ahlixadiid ma aha walaa ariiqatu muslimin wakhayrihi midna ma aha wa war fuqaho iyo usuuliyiin fanniguna fannigooda meehe raggii iska laha loo daynayaa kullu taa'ifatin fanniga ay ku takhasusto waa looga dambayn nuxaadbu wixii naxwa iyagaa looga dambayn luqawiyiin iyo asxaabu almacaajim loo dayn ahlu tafsiir wixii tafsiir ku saabsan iyagaa looga dambaynaya kadalika alusuuliyuun wاlfuqahaa xadiid haddii la marayo ragga xadiidka ku takhasusay ee ku murxay ee lagu yaqaana axlaasulxadiida looga dambaynaya ayaguna ariiqadoodu waa altarjiixu bilqaraa'in mar rafcigay rajaxahayaan mar waqfigay rajaxahayaan mar waxay odhanayaan labada wadaba waa sax wakiila alqowlayni maxfuudaan labada qowlba waa maxfuudo rafciguna waa sugan yahay waqfiguna waa sugan yahay oo sheekha tabinaya ayaa marna nabiga gaadhsiin jiray cinda anashaad marna iska soo gaabsan jiray cinda alkasali wاlmudaakara aw اlmuraajaca marka saas baa sax ah in la yidhaahdo saa darteed daara qutni qaabka looga jawaabaya qaabku nabigu u jawaab maahee duruqda xadiidku waxay ku dul wareegtaa laba wadaad khaalid alxada can abi qilaaba ilaa akhirihi iyo ayuub can abi qilaabata ilaa akhirihi labada ariiqba ayuubna waa laisku khilaafay rafcan wawaqfan khaalid alxadana waa laisku khilaafay rafcan waqfan waxaana badan had iyo goor xoogna badan xadiidkan markaan marayno jamaacada xadiidka rafcisa can ayuuba iyo kooxda rafciya xadiidka can khaalid alxada kilaahuma can abi qilaabata can cabdالlah bn يزيid radiic caaishaةa can caaisha um اlmuminiin whada huwa اlmaxfuuظu cinda الnuqaad wاlxufaad sidaa waxaa maray abu xaatim الraazi fii cilal ibnihi baad ka fiirin kartaan raqamka ah waxaa kaloo maray daara baa laba goor la weydiiyey riwaayada ayuuba laisku khilaafay baa la weydiiyey haddana midda khaalid alxadaab baa la weydiiyey wuxuu yidhi wa rafcuhu saxiixun xadiidka in la rafciyo oo caaisha nabiga ay gaadhsiiso ayaa saxiixa waqfiguna waa munkar ama waa shaad cilal daara waxaad ka fiirin kartaa mujaladka saddexaad raqamka saddex boqol sagaashan iyo toddobo sidoo kale mujaladka afariyo tobnaad saddex kun toddobo boqol labaatan iyo saddex marka sidaasaa saxiixa idan muslim wuxuu doortay riwaayadu u xoog badnayd ariiqa khaalid alxadaa waxaa ka xoog badan cinda almuxadiثiin ariiqa ayuub asaguna ku bilaabay marka sidaas ay in loo jawaabaa saxa mooyeene markaad muslim difaacayso inaad ariiqwar usuuliyiin fuqaha ku difacda sax ma aha xadiidku muxuu tusay arrin qiimo badan buu tusoo ah dadka muslimiintaa ee qofka muslimkae dhinto ku tukanaya hadday boqol gaadhaan iyagoo ilaahay dartii ugu ducaynaya oo alla u barya ruuxa muslimkaa ruuxaas waa loo dembi dhaafaa shuficuu fiihi dadka ergadooda waa la qabanaya boqol ruuxoo muslimiina oo walaalkoodoo dhintay ku tukaday ilaahna u baryay erga wey ilaahu addoonkaan maanta aduu ku mudan yahay wuxuu digdigleeyaba waa soo dhacay hortaannaduu yaallaa aduuna alla u naxariistay ergaan kuu nahay ilaahay waa kariim waa raxiim waa latiif rafiiq bilcibaad weeye addoomihiisa muslimiintana qiimay agtiisa ka leeyihiin ergada wuu ka aqbalaya boqolkaas shardi laakiin umma min almuslimiin waa ummad muslimiina muslimiinta huna waxaa looga jeeda aan munaafiqiin ahayn munaafiq ducadiisa lama aqbalo waxaa kaloo looga jeeda aan mushrikiin ahayn lannu mushriku muslim ma aha min almuslimiin muslimiintan huna muminiin baa loo jeedaa muminiin dhab ah oo ilaahay subxaanah wa tacaala ku xidhan oon munaafiqiin ahayn hadday doonaanba ahlul macaasi ha noqdeen ahlul kabaa'ir ha noqdeen laakiin waa inay mu'miniin dhaba waa inay munaafiqiin ahayn munaafiqu meesha kuma jiro waxaan kaloon ku jirin mushrik mushriggeesa waaweyn oo ilaahay khayrkii barya oo abootiya alankhiriya adogoodii iyo alla iskaga qasan yihiin xagganna isu haysto inuu muslim yahay haduu kugu dul tukado dhibunbu kuu kordhin waxba kuu maayo weliba wuxuu tusaaya aduu kugu markhaati kiciyo inayna horaan isku milnaydeen oo mushrig iyo muslim kuu kala sooconayn adiga xataa dhintay maadaama mushrikiinba kusoo duldhoobtee aduuba ku ceebaynaya wuxuu kuu tara iska daaye umma min almuslimiin marka dadka idinku tukanaya marka hore eed nooshihiin inaad ka fiirsataa waطuyuuru calaa ashkaaliha taqacu nin walba ninkiisuu la daaqaa shimbiraha xoolaha dad iyo dunyo wixii isku ollaga ee isku jeela israaca dadka timada isku dhinac u xirmaan baa israaca adugu haddaad marka hore hawshu kaa qasnayd oo mushrik iyo muwaxid iyo munaafiq iyo muslim aadan kala aqoonin oo mid walba walaal kuu ahaa nin walbaa ku soo dul istaagi raylow dhiingii waxaa kugu tukani iyo shariifka muslimiinta u fiicnaa aday kuu taala marka horey kaa qasnayd hadday baashu kala socdo adduunka lagu kala baxo meydkaada iyo janaazada lagu kala baxahaya haddii laakiin adugu markoo baasha aad labtay aday ku anfici ama ay ku khasaari aday aabba ku odhan doontaa hawsha aada laskaga ilaaliyo adiika caaisha iyo xadiika cali xadiika caaishaa maxfuuda xadiidka caaisha ikhtilaafka laisku khilaafay waqfigiisa rafcigiisana rafcigaa maxfuuda ayuubna waxaa mutaabiciya khaalid alxadaa warku intaas weeye macnaha xadiidkuna bannaanku yaala mafhuumka cadadkee ku jira mia boqolka waxbaa laga soo reebi doona waa gaari doonaa in sha allahu tacaala baabu man sallaa calayhi arbacuuna shuficuu fiih wuxuu baab yahay boqol baa la soo sheegaye afartan muslimiinoo qofkay ku tukadaan ilaahayna oga ergeeyaan asna waa loo dembi dhaafaa xadaثna haaruun macruuf alxamaal almarwasi whaaruun bn saciid alayli wاlwaliid bn shujaac الsakuni qaal اlwaliid wuxuu uhi xadaثanii wqaala اlآakharani xadaثna bn wahab akhbarnii abu sakhr wasmu xumayd ibnu ziyaad someyno some dhowr goor can shayd bn cabdilah bn abi nabr almadani can kurayb mowla bni cabaas can cabdilahi bni cabaas radi allahu tacala canhuma anahu maata waxaa dhintay annahu war yeeshane maata waxaa geeriyooday ibnun lahu wiil uu ibnu cabaas dhalay baa geeriyooday biqudaydin meesha la yidhaahdo waa meel makiya madiina udhaxaysa oo xagga madiina xigta aw bicusfaano ama meesha cusfaan la ku geeriyooday waa meel makiya madiina udhaxaysa xagga makana u dhow idan waa laba meelood aan kala dheereen weeye xarameynka u dhexeeyaan jidkan marka aad ku baxdaan maka ka ba madiine la aado ama madiine laga soo bixi maka la soo aado ayaa la maraa cusfaan iyo qudayd haddaad madiine ka timidna dhanka midig bay kaa qabanayaan dhanka midig bay kaa qabanayaan haddaad maka ka timid oo u socotona dhanka bidix bay kaaga beegmayaan biqudaydin meesha la yidhaahdo ayuu ku geeriyooday aw bicusfaana faqaala wuxuu hi ibn cabaas yaa kurayb undur ma jtamaca lahu min annaas wiilkii markii la kafnay ee la dhaqay ee in lagu tukada la doonay muslimiinta guriga yimid ama goobtii uu wiilku yaalay yimid ee doonaya inay ku tukadaan ayuu rabaa ibn cabaas inuu ogaado tiradooda intaan salaada la gelin mawlihiis ninkii xoreeyaya uu ardaygiisaab wuxuu ku yidhi undur eeg majtamaca lahu waxa u soo kulmay dadka isugu yimid eegoo min annaasi ummadda ka mida ummadda doonaysa wiilka inay ku tukato bal ii qiyaas qaala wuxuu hi koray fakhrajtu waan baxay faidaa naasun qad ijtamacuu lahu waaba dad soo kulmayoo doonaya inay wiilkii ku tukadaan faahbartu min cabaas manusha waxaan idhi jamaaca laa ba'sa biha ayaa joogtoo rabta inay ku tukato wiilka faqaala wuxuu hi taquulu hum arbacuun ma isleedahay waa afarta ma isleedahay dadka yimid afartan bay gaadhayaan ma isleedahay kuraybow markaad qiimaysay ama aad qadartay qaala nacam haabaan idhi buui waa haabaan qaala wuxuu idhi akhrijuuhu saara bixiya oo musallaha geeyaha lagu tukada nacshiisa qaada fa innii samictu rasuula allahi sal lay slam yaquul min rajulin muslimin yamuutu fayaquumu calaa janaasatihi arbacuuna rajulan laa yushrikuuna billahi shay ila shafacahum allahu fiih min rajulin muslimin qof muslima ma jiro rajulin muslimin baa laga hadlaya dadka loo dembi dhaafee ahlu tawxiidka laga hadlaya yamuutu geeriyoonaya ma jiro qof muslim oo dhintaa ma jiro fayaquumu ay istaagaan calaa janaasati meydkiisa arbacuuna rajulan arbacuuna musliman baa loo jeedaa raggu shardi ma aha waa kharaja mahraj alhaalib waa qayd jara cala alhaalib weeye rag dumar waa isku mid labaatan raga iyo labaatan dumar ada kugu tukadaan iyo afartan dumara waa isku mid arbacuuna rajulan laa yushrikuuna billaahi shay oon ilahay u sharig yeelaynin laa billahi shayan waxay la mid tahay xadiidkii caaishaed soo marteen umma min almuslimiin umma min almuslimiin hunana waxaa lagu yidhi laa yushrikuuna billaahi shayan ninkii ilahay u sharigeeda muslim ma aha adaa tirsan hayee ilaahay agtiisa iyo cinda almuslimiin mushrik muslim ma aha iska ogow laa yushrikuuna aan u sharigeen bilaahi ilahay aan la wadaajinayn cibaadadiisi iyo xaqiisii khaaskaa ah shayan axadna ilaa dadka hadday jiraan afartan muslimiinoo ahlu tawxiida ah, ay kugu tukadaan shafacahum اllaahu dadka allah ka erga aqbala fiihi fi lmuslimiin wa fii riwaayati bni macruuf ibni macruuf oo haaruun xadiidkiisa waxaa ku jira can shariik bn abi namr can quraybin can ibni muslim intaasuu kale soochaya xagga asaaniidda iyo alfaadda kale socooda qorqoduu muslim ku yahay waana daqiiq fi lamaana wuxuu diidan yahay inaad u qaadato shuyuukhtoo dhan ba inay wada yidhaahdeen an cabdilaahi bni cabaas haaruun ibn macruuf iyo haaruun ibn saciid alayli iyo weliid ibni shujaac saddexduba inay wada yidhaahdeen an cabdilahi bni cabaas buu diidnay oo wuxuu ku yidhi wadaadaha kaloon baa cabdulahi bni cabaas yidhiye haaruun markaan ka warin xadiidku wuxuu yidhi can ibni cabaasin ibn cabaasna waa isla cabdulahi uga waata ibn cabaaskuna waa intaan muslim rawayn oo kale sooco oodan hadhow dhihin waa sidee ood kala ogaato xadiidkuna waxaa la wariyay imaamka abu daawuud baa la wariya abu daawuud saddex kun hal boqol iyo toddobaatan bayna ku soo maray ibnu maajina waa wariya kun afar boqol siddeetan iyo sagaal bayna ku soo maray axaadiis dhowr ah ayaana macnahan ku imanaysa xadiidkan asagoo abwaabtan yararkee la kala goynayo qurtubi iyo nawowi baa iyo wadaaddaa iska leh muslim asagu baabkan ma laha xadiidka ibnu cabaas wuxuu maqhraati oga dhigayaa xadiidka caaisha asl fi baab caaisha weeye kana waa makhraati buu u keensaday wuxuuna baabu shawaahid oogu keenay labadan wadaade ninka abu sakhr la yidhaahdo xumayd ibnu ziyaad iyo wadaadka shariik bn cabdillah bn amir almadani in la yidhaahdo waa niman iqaada laakiin waa darajada labaad darajada labaad weeye raggu waa nin horaad iyo nin dhexaad iyo nin hoosaad buu raggu kale yahay bini aadamkaasaa loo qayba eh, nin koraad iyo nin dhexe iyo nin hoose la kala yahay idan darajada koobaad waa sanadkii uu ku bilaabay ee caaisha ragga ku jira sanadkan labaad ee shaahidka uu keensaday labada wadaad abu sakharna waa nin saduuqa calaa kalaamin fii waa nin iqa calaa kalaamin fiihi kadalika shaykhuhu shariigana waa nin iqa calaa kalaamin fiihi saa darteed baabu shawaahid oo u keenay waxaa mudan marka in la baraarujiyo xadiidkii hore caaisha asalka ahaa boqol ruux baa la yidhi boqol muslimiina kana afartan baa la yidhi waana fadli ilaahi subxaanah wa tacaala shayga fadliga markuu rabbi ka hadlahayo saa iyo yeeshaan oo intaad la timaadaan waxaasan idinsan rabbi u yidhaahdo karamku wuxuu keenayaa in dib loo dhigo matala nin oo la yareeya tirada mar walbao tirada la yareeyo ayuu karamku iyo gobonimadu ay ku jirtaa iyo deeqdu waxaan ku idhi hebelow haddaad tiro adhi ay keento gabar baan ku siinaya kadibna waxaanku i tire iska daayo sideean neef haddaad keento gabadha waa iga diyaar waxaanku i konton haddaad keento waa iga diyaar labaatan gudubka adhiga hadaad keento waa iga diyaar see fiican boqolkii yaa daran iyo labaatanka yaa fiican hadda gobanimataay ku jirtaa wax laguu ballanqaaday w haddaad samayso waxaasan ku siinaya mar walba hoos loo dego y waxaa muuqanaya deeqda iyo gobanimo markaasay muuqanaysaa mar hore boqol baa naloo istaagay waxaa layihi boqol iska badaayo afartan keensada wadaadkiinni waan u dembi dhaafahayaae wadaadkiinni aad waan u dembi afartan keensada waxaa laga yaba in hoostiisudugta la ihaado saddex saf keensada saddex saf saddex saf saddex wadaad iyo saddex sagaal nin keensada wadalika fadlullaahi wey hoosudegu marka waa sida cadadka marka boqolka ah mafhuumul ku jira waa hayru muctabar ayr muctabar boqolku iyo ka badan waa khayr ka yar waa khayr idan maxaa boqolka loo sheegay waxaa loo sheegay in bal intaad badin kartaan jamacada aad badisaan mar walbo jamacadu ay badato way ka qiimo badan tahay midda yar hase ahaatee ilaahay fadligiisa xataa saddex saf waad ku helaysaan saadada xadiidkii hubayr ibnu maalik saxaabiga lo odhan jiray maalik ibn hubayr cafwan maalik ibn hubayren sunanka ku maray maalin buu ruux muslimoo dhintay markaas wuxuu arkay dadka jooga inay yar yihiin wuxuu yidhi saddex saf ka dhiga dadka saddex saf ka dhiga afar wadaad iyo saddex wadaad iyo afar kale dadaan tobanba ka badnayn baa saddex saf laga dhigay asagiina salaaddu dadkadujiigu meydkii buu ku tukaday markuu salaaddii dhammey wuxuu yidhi saa maxaad u wuxuu nabi maxamed waxaan ka maqlay axad muslima oo dhintay haday saddex safoo muslimiina ku tukadaan waa loo dembi saddex safan saasaan u sameeyeyu xadiidka asaguna buu ahaa nabigaa laga wariya in maalinay saxaabadu yaraayeen oo qof muslima ku tukanayeen oo saddex saf u qaybiyey min ficlihi baaba laga warshaa calaa kalaamin fii sixatihi laakiin min qowlihi buu ka sugan yahay almuhim wixii marka soo kordha ee aragtaan ee yaraan ama saf yara ama labaatan ruuxa fadligunbaa kordhaye wax isdiidahayaan ma jiro mafhuumulcadadka qaabkaasoo looga jawaabahaya bab في mن يuثنى عlيه khayر أو شhaر miن الmوtى wuxuu baab yahay أxadkii khayr lagu sheego ama xumaan lagu sheego dadka dhintee muslimiinta ah sheegiddaa muslimiintu ay xumaan kugu sheegeen markaad dhimatay kadib ama ay aan wanaag kugu sheegeen maxaa ka jira qiime intee leeg buu leeyahay buu baab yahay baab في man yuثنى عalayhi khayr ruuxu khayr lagu tilmaamay laguna ammaanay wanaagiisa aw shar xumaantiisa oo min almowta ninka shar lagu tilmaamayna xumaanta uu leeyahay axaadiista tustay buu baab yahay xadaana yaxya ibn ayub almaqaabiri وأbu bkr بن أbي شhaybة وزhayر بن xرب أbu khayثmة النسائي وعلي بن xujر أبوالxaسن السacدي kulهm wadaadahaas afarta ah can ibn culayة ismاعيل بن ibrahim بن culya ismاعيل بن ibrahim ibn mqsم wlafdu liyaxya lafdigan sheegi doono waxaa iskale yaxye wadaadaha kale mala qaala wuxuu ihi yaxye xadaana bnu culay ahbarana cabdilcaziz bnu suhayb can anas bni maalik radi allahu tacaala canhu qaala saxaabiga wuxuu yidhi mura bijanaazatin mura waxaa nabiga lala soo maray bijanaazatin meyd baa lala soo maray fauniya calayha khayran khayr baa lagu ammaanay fauniya calayha waxaa lagu sheegay meydkii khayr baa lagu sheegay khayran waxaa loo nasbiyo loo kordha bay leeyihiin binasci اlkhaafid waxay dhihi jireen asal wuxuu in la yidhahdo fauniya calayhi bikhayrin ama fauniya calayha bikhayrin bacdi baa la gooyey kadibna majruurkii ayaa la kordhigahayaa nascu اlkhaafid iyo isqaat uljaarba waa la yidhaahdaa idan fauniya calayha khayran ay bikhayrin meydkiiba waxaa lagu sheegay oo lagu tilmaamay inuu meyd wanaagsan ahaa xadiidkii xadiidkan anas qudhigiisa riwaayadiisii min riwaayati nadar ibnu anas can abiihi taabicigaas ilaa hadda xadidka waxaynu marayna xadid cabdilcasiis ibnu suhayb can anasin nadaru nin la yidhaahdo anas uu dhalay baa xadiidka isaguna wari cinda alxaakim khayrkii lagu sheegay meydka lagu ammaanay buu caddeeyey riwaayada ay caddays markii la soo mariyey nabigan uu fadhiyo kan janaasadan waa janaazadii hebel hebel bay dheheen way magac dhabeed waa hebel hebel janaazadiisii way meydkiisi nabi allow markaas waxay yidhaahdeen inahu kaana yuxib اllaha warasuulah wayacmalu biطaacati اllaahi wayascaa fiiha saasay saxaabadu yidhaahdeen nabi allow ninka waa hebel hebel alliya rasuulkiisuu jeclaa ilaahay buu caabudi jiray wuuna ku dadaali jiray daacada ilaahay kaana yuxib اllah warasuulahu wayacmalu biطaacatihi wayascaa fiiha markaasuu nabig wuxuu uhi wajabat wajabad wajabad warkaasay dhigeen mid kale la soo mariyey oo tan gaari doona haddana intoo kale odhan doonaan oo cagsigiisa faqaala nabiyullah nabig wuxuu markay wanaagga ku sheegeen oo dheheen ninkan ilaahay buu jeclaa oo rasuulkiisii buu jeclaa oo taacadu ku dadaali jiray nabi allow wuuna ku dhaqmi jiray wuxuu hi wajabad wajabad wajabad naxariis ilahay baa waajibtay ama janna u waajibtay wamura bijanaazatin yani waa loo dembi dhaafe wy makhaatigiinna iyo ammaantiinna waxay tusaysaa xataa hadduu saaxiibo macsiyo ahaa ila ilahay wuxuu lahaa inuu cafiyo iyo inuu ciqaabuu lahaaye ilahay inuu cafiyo tusaysaa wy makhraati kiciinnu waa astaan iyo calaamad lagu garanayo addoonkan ilahay inuu rajaxay dhankii u dembi dhaafidda iyo cafiga wayakfiru maa duuna daalika liman yashaa dadkuu doonay buu ninkaa ku biiray wey idinkaana ka marhaatikacay marka waxaa isku beegmaya ilaahay naxariistu addoonka u naxariisanaya waxaa ku tusaya makhraatiga idinku aad ka makhraati kacaysa wamura bijanaazatin ukhra way mid labaad baa nabiga lala soo maray fa uniya calayha sharan shar lagu sheegay sharka lagu sheegayna riwaaya nadar ibni anas cinda alxaakim bisanadin qawiyin jiddan waxaa ku yimid faqaaluu waxay dhhi nabi allow haadihi janaazatu fulaan ibnu fulaan kaana yubgid اllaha warasuulah wayacmalu bimacصiyatihi wayascىa fiiha intii bay yidhaahdeen oo kale cagsigeeda waxay neb allow ninka waa hebel hebel wuxuu ahaa ilaahay rasuulkiisibuu necbaa ilaahay rasuulkiisibuu necbaa ninkan oo cadow buu ahaa macsiyalowna wuu aha waa ka shaqayn jiray xumaan iyo waxaan wanaagsanayn weli waa ku dadaali jiray idan ninkaasna waxaa lagu dhuftay shahaado aad u madow baa loo qoray nabigu wuuu nabiyula sl sl wajabad wajabad wajabad ninkanna xumaanta aad sheegteen wixii ka dhalinayo naara ah ayaa u waajibtay qaala cumar wuxuu idhi fidan laka abii wa ummii cumar marka waa yaabay hawshii nabigaasoo meeshii fadhiya ninaan jannu u feermeeyey nina naar buu u feermeeyey bishahaadati اlmuslimiin muslimiinta baa hawshii ka marakacay cumar marka waa yaabay wuxuui cumar fidan laka abi wa ummi abi wa ummi aabbahay hooyadii hooyaday cafwan fidaaun laka madax furasho nabi al ha kuu noqdeene maxay ku dhacday fidan oo la fidaaun labadaba waa la akhriyaa fidan laka furashaa ku ahaata hooyadai aabbaha in lagugu furto naba allow mudan tahay waa kelima la yidhaahdo marka ruuxa aad u bogto ama aad qadarinayso ama aad qiimaynayso weer layska hormariyo weeye soomaalida way yaqaanaan oo adda iyagu hooyaday aabbahay ma dhahaane magacii jir iyo e, e, e, waxbay ka hormariyaan erey lagu qabsadaa jira maandhow iyo magacii jir iyo orgoon ahayn orga iyo waxbay yidhaahdaan ereyadaas weya caana helaa caana hele waa qolyo khaasaa yidhaahdee kuwa geela nafta iskaga qaada caana hele yidhahda almuhim intaasoo kale weeye tanna gala qolyaa iska yidhaahda alla kuma naaro qolyaa yidhaahda ereygu wanaagsan lagu hormariya hadalka yaa adeer gacali oo kuasa waa howlihii reemidugga taayadu dhib ma fidan laka abi wa ummii mura bijanaazatin janaaza nabaa lagula soo maray fa uniya calayha khayran khayr baa lagu sheegay faqulta waxaa ti nabi allow wajabad wajabad baad tidhi wa mura bijanaazatin ukhra haddana meydkaana la soo mariyey fa uniya calayha sharan shar baa lagu sheego lagu tura asalkiisu khayrka loo isticmaala lakiin mararka qaarkood sharkana waa lagu ilaaqaa ayib waa xaqiiqiya majaazi maya labadaba waa xaqiiqaba waa la sheega waxbaa kusii daalin faqultu waxaan ihi faqulta waxaa nabi allow tii dambana wajabad wajabad aydna naar baa u waajibtaad tidhi faqaala rasuulullah rasuulka wuxuu yidhi hawshaa maxay ku dhacday nabi allow maxay ku dhacday riwaayada bukhaari waxay ahayd shaat lqowm shaat lqowm alaa taraa shaat alqowm marhaati kaca muslimiinta soomama jeedid waxaan weydiin maad aragta muslimiinta marhaati man anaytum alayhi khayran ninkaad khayr ku sheegtaan man anaytum calayhi khayran bacda mowtihi wey qabla almowt lama ogolo ruuxa noole xayiga in la amaano oo wejigiisa lagu amaano ama meelu fadhiya lagu ammaano lama ogolo ilaa lixaalaad khaasa mooyee dadka aan laga baqaynin inay ismahadiyaan ama amaanta ay ku fidnoobaan umbaa la ogol yahay ama ruux muslim marka lagu xadgudbay wanaagaad ogtood sheegto limunaasaba min baabi اlmuwaasana min baabi اdifaac fii xaalaatin khaasa la ogol yahay laakiin meydku asagu ka duwan yahay sanaagu meydka asagu waa furan yahay wixii lagu ogaa khayr lagu sheego way wanaagsan si loogu daydo dariiqadiisa ninkaas ahlu salaad buu ahaa ninka runlow buu ahaa ninka hebele maanta la sii waday yaa qaraabo xidhiidhiyey yaa run sheegay yaa sadaqa qariyey yaa qur-aan akhriyey ariiqadiisi wanaagsan in la sheegaa sunno ah, si loogu daydo xidigu u noqdo horyaal u noqdo idan ama intuu ruuxu nool yahay waxaa badan inuu ammaanta ruuxu ku fidnoobo qaطactum dahra saaxibikum weeye oo loo aamusahaya xiliya khaasun baa loogolyahay in ammaantii wanaaggiisi la sheego <clears throat> madanaytum calayhi khayra min almowta wajabad lahu اljanna ninkaad khayr ku sheegtaan ee dadka dhintay ah, janna u waajibtay waman anaytum calayhi shara ninkaad shar ku sheegtaanna wajabad lahu naar antum shuhadaa ullahi fi lard idinku saxaabe waxaad tihiin makhraatiyaasha ilahay dhulka joogay makhraatiyaasha ilahay cirka jirana waa malaa'igta idinkuna waxaad maragga ilaahay maragtee fura ee dhulka jooga wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala annaas antum shuhadaa ullahi fi lard antum shuhadaa ullahi fi lard antum shuhadaء اllahi fi اlard saddex jeer buu nabigu ku celiyey maadaama marka hore uu yidhi wajabad wajabad saddex goor uu yidhi cinda albukhaari almuminuuna shuhadaء اllahi fi اlard bay riwaayadiisu shahaat اlqowmi almuminuuna shuhadaء اllahi fi اlard muminiintu waa markhaatigii ilahay dhulka joogay weeye وxadaثnii abالرabيع الزهrانiي xadaثna xamaad yعن بن زaيد بن drhm الbsri xadaثnii yaحya بن yaحyى أhbarna jacفر بن سulayman الضبcي kilاahuma can ثاbت بن أسلم الbunاni can أنس بن maliki qaala mura calى النabiy nabigu waxaa lala soo maray bijanaaزaةi meyd fadakara wuxuu sheegay wadaadkan dambe bimacnaa xadiiثi cabdالcaزيز canas buu sheegay waa kuma ninka sheegaya waa haabit hadi haabit ba wuxuu mutaabacaynaya wadaadkii ahaa cabdilcasiis ibnu suhayb hayr hase yeeshe ana xadiia cabdilcasiis xadiia cabdاlcaزiiz xadiidka cabdilcaزiiz bn suhayb ba atamu ka dhammaystiran min xadiiثi haabit can anasin xadiidkun waxaa la wariya imaamka nasaa-i baa la wariya tirmidi iyo ibnu maajana waa wariyaan wadaadaha sunanka ayaa la wadaaga xadiidka bukhaari gediyash marka laga tago bukhari hadda xadis kasna waa wariya annaga hadda sheegaynay bacd albukhaari wa muslim ahlu sunanka waxaa uun ka maqan abu daawuud tirmidi nasaa-i ibnu maja xadidka waa wariyaan xadiidkii abu hurayra fi sunan waxaynu ku maray abu dawuud ina bacdakum calaa bacdin lashahiid ina bacdakum calaa bacdin lashahiid barhkiin barhka kale ayuu ku makhraatay kacaaid muslimiina xadiiu abi qataada oo baabka ku yimid xadiiu abi qataada oo axmed uu wariyo iyo khayrkiiba ay wariyaan ayaa tilmaamaya ninkan hore ee la ammaanay iyo ninkan dambe la caayay waxay ku kala duwan yihiin ninki dambe la caayay nabigu inuusan ku tukanin salaadi waa la keenay in lagu tukadaa loo keenay ninkii muslimkee la ammaanay nabigu waa ku tukaday salaaddii kii la yidhi nin xun buu ahaa ilaahay rasuulkiibuu necbaa macsiyadu ka shaqayn jiray waana ku dadaali jiray nabigu maalinkaa kuma tukanin xadiidkii abu qataadin hawshaa ku caddahay waana daliilu nifaaq ninkaa inuu munaafiq ahaaba iyo caddaynaysa muslimka nebigu waa ku tukaday kanna marle haddii la yidhi kaana yubqid اllaha warasuulahu wayacmal bimacsiyatihi wayascaa fiiha nabigu kuma tukanin wahada daliilu nifaaq maxaa yeele sawaabiqay leedahay oo axaadiidba waxaa ku timid ilaahay subxaanaه wa tacaala malaa'ig buu leeyahay ku hadasha bini aadamka carabkooda isticmaasha sumada arag ruux xanuunsanoo uu jin ka hadlahay oo carabkiisii mikrafoon loo isticmaalayo oo ruux u daldalmi oo waxadan shuqulkuna uu sheegi oo qur-aan u aqoonna akhriyi oo axaadiis ka sii dayni ha dhowna marka la weydiiyo waxba oramahayaba mikrafoonkiisi waxaa qaatay jin baa qaatay jinkii baa ku hadlaaya kadibna wuu daminhayaa hadhow ruuxuu caadi hadlahaya malaa'ig waxaa jirta ilaahay subxaanahu wa tacaala awoodu u siiyey inay ku hadasho carabka biniaadamka aadamka bima fi اlmari min khayrin aw sharin malaagta maxay sheegi qofkaasi wixii wanaag ah ee uu leeyahay dadku sheegayaan ama xumihiisii bay sheegayaan ama hoos u samee ama sirayso wanaagaadu qarsoomi mahayo maxaa yal baa ba hawsha u xilsaaranba xumaantaad in badan qarsatayna ma qarsoomaysa iyaduna ti bannaanka timaadawa haddii anaga naga qarsoonto jiilka nagu xigaa loo sheegi nin xun taariikhdu inay diiwaan geliso inuu ma dhacdo dib u akhriya idinku nin xumaa in buwaagtu taarikhdu ay diiwaan geli inuu nin wanaagsana ma dhici karto waxaa lagu bumbuyo lagu wado waaga dambe maxaa imanaya kashifan calayna baa imanaysa xaamada waxay dhahan kashifan calayna ku dhacday ruuxaas ah, waa carabi iyo soomaaliya isku jabsadeen wey kashifan calayna ma kugu dhacaysa wax la yahay wey wanaaggaadi la sheelo oo la qariyo oo lagu xaasido oo madax lagaga fadhiisto lagu baquujiyo meel buu ka dilaacahayaa somaali wey waa dh aq feedhuhu ka dilaacaa xaqee haddii halkan laga caburiyo oo dhagaha lagaa xidho oo meel lagaa xidho halkaasuu ka dilaacahaya saableedu ka dhexbaxaya wax og yahay weeye malaa'igtaasaa jirta midda labaad nabigu wuxu uhi alayh isalaatu qof muslima oo dhintay ma jiro oo afar dariskiisa ka markhaati kacaan inay wanaag ku ogaayeen ruux baa dhintay afar qoysoo dariska waa ninkaa nin fiican buu ahaa labaatan sana daris ahaynoo ninka ahlu khayr buu ahaa afar dariskaada oo kuu dhow hadday wanaag kaaga markhaati kacaan ilaahi wuxuu odhanayaa maraggiinni waan aqbalay waxaydan ogeynoo xumaantiisaana waan u dhaafay waxaan idii qabanayaa intaad og tihiin waa raxiim wax badanoo inagu aan ogeyn buu ruxu samaynaya inuu difdifliyo salaadaha aado waa l hoosta balaayo ka afuufo oo habeenkao dhanba baashu iska fuudo oo macaasi kale hoosta uu ka wado ilahi wuxuu leeya afataa dariska ah, ee u dhoweyd hadday wanaag oo markhaati kaceen ilah wuxuu intaydan ogeyn waan u dhaafay intaad ogtihiin baana u qabtay waana yeelay markhaatigii malaa'igta ku hadlaysayd carabka aadamaha ee ruuxu wuxuu yahay samaana sheegaysa ama wuxuu yahay xumaana sheegaysana waan soo marray haddana maxaa yimid cinda almowt muslimiin baa kaaga maraati kacay inaad wanaagsan tahay ilahay waa aqbalaya muslimiinta laakiin laga hadlaya waa maxay hmm? waa inay ahlu islaam yihiin dad ahlu tawxiid ay yihiin ahlu khayr ay yihiin xumaan iyo samaha kale yaqaana halkaa waxaa ku jira intaa markaynu ka tagno so kii laysku ogaa dadka dhintay yaan dadka dhinita wanaagooda sheega xumahooda yaan la sheegin hawsha ha la joojiyo hadda waa maxa nabigu wuuba ka markhaati kacaaya wuuba feermaynaya ma odhanin suubanu calayh isalaat wasalaam culma waxay leeyihiin dadka la diiday in la sheego xumahooda haday dhintaan waa dadka ahlu khayrka ama ahlulmacsida laakiin ahlu satriga ahaa meesha gaala shuqulku ma laha waa la sheegi waa la jexjeexi warkooda munaafiqiinna waa la jexjeexi muslimka mujaahirka bil bilmacaasina kaarka laga gubaya ahlu bidacana sidoo kale afartaa koxood meesha kuma jiraan gaal munaafiq saaxibu kabiira mujaahira iyo saaxibu bidca afartaa kooxood xumaantoodii baa la sheegi ummaddana waa looga digi si looga waantoomo jidkoodii dhaqankoodi xumaa ninkan marka kaarka laga guba muxuu ahaa muslimiintu waxay dhaheen nabi allow kaana yubqid allah warasuulah wayascى bimacsiyat اllah wayacmalu bimacsiyat اllah cafwan wayascى fiiha waa mujaahir ninka la arkay inuu nabiga neceb yahay oo ilaahay neceb yahay oo macsiyada uu ka shaqeeyo wa xaggana uu ku dadaalo ma nin wax qarsadayba waa nin kaarkiisa gubay oo bannaanka isdhigay marka ahlu fisqiga dadka macaasida ka shaqeeya ee ku aafaysan xaggana bannaanka dhigta een qarsanin ee bareera een xushoonin waa la caayo sunnada in la caayo weeyo ummadda looga digo ahlubidacana sidoo kale hadde xerta in badanoo ka mida ah, iyo somaali waxumoo kala soconoo wadaad tia ahlubidac baan ka deghayaa wadaadku afxumaa waa lagu dhihi sakiir iyo kabiir wuxuu daynaya ma jiro war wadaad waxanta iska daa isu keeni maysaan caamo isuma keenaysaan ahlubidac ma yaqaanaan mujaahiriin bilmacaasi ma yaqaanaan munaafiqiin ma yaqaanaan nin walba koofidin waa u muslim mushrik garan mahayaan wax u kala socon ma jiro geeli baa ka diday nirgihii waxo dhan baa isdhex yaacay loodii weelihii baa isdhaadhiyey markaad marka tiraawr waxaan aa weligay wadaad ka afxun soomaaliya warkeeda waa kaa waa ka saxaabadii nabiga waxay leeyihiin wa rasuulahu wayacmal bimacsiyat اllaahi wayascى fiiha nabigu wuxuu idhi si fiican baad yeesha naar baa u waajibtay feermo moori buu nabigu saarahaya hawshaa indhaha kala qaada soomaaliya wax fahma qilaة اlfiqhi baa idan baaba'shay qilaة اlmaal iyo qilaة اlfiqhi yaa dara qilaة اlfiqhi intaa inaad fahantaan baan rabaa iskama hor imanayaan meesha lagu yidhi war edabso waa muslimka macsiyada qarsanayay xishoonayay meelaha kula dhuumanayay idinku kaarkaa ilaahay baaba asturaye maxaa idin daba dhigay iyo nin saalixoo wanaagsan amaa mujaahiriinta la badhiidha macaasida baryan waaba lagu xaragoodaa xirfad iyo meherad baa laga dhigtaa waaba lagu faanaa ninkii wax ka sheegaba malagii galay social mediya baa soo baxsaday oo adduunki hadda rogahay waxaa yaalla soomaali meeshay marayso waa aragte meeshay marayso waa ogtihiin ahlulbidac adduunko dhan bayba saydareeyeenba ama bidca mukafira ha noqoto ama mufasiqa ha noqotee adduunkao dhan bayba yba buudhaafeen waa buux dhaafeen iska ogaada meesha laga hadlahayo waa dadka ahlu satriga ah ama ahlulkhayrka ah weeye afartan kooxood gaal munaafiq iyo almujaahir bilmacaasi iyo ahlulbidac wax ka sheegooda allah loogu dhowaan ilahay baa kaaga raali noqonaya ajir weyn baa lagaaga qori maxaa yeelay muslimiin baad ooga digaysaa wadiiqihiisa xun wadadiisa xun haddaan la kala soocin mujrimiinta iyo muslixiinta goorma wax kala baxahaya ilmuhu see u gara ninkan inuu ku daydo kanna uusan ku dayanin hebel inuu fiicnaa hebella uu ba'an yahay oo liito see lagu ogaanaya war niman yo afkiinna ninka asagoo edab yeesha waa laga kii edab yeelan waayana shaqaa laga dhigan meesha mashruuc baa ka furanba soomaa shareecadaa ka furto sidaa ba jamaaca minase waxay odhan jireen tacaalow nakhtaabu fi illaahi saaca jamaaca min asalaf ahlulxadiid waxay odhan kaalaya hal saac ilaahay dartaan waxu xamanee ilaahay dartaan waxu xamanee ma maqasheen asxaab alxadiid baa odhanaya maxay u jeedaan culummada wax warisa ee axaadiista wariya ka daciifkaa ka aan xifdiga fiicnayn ka axaadiista mariya ka ismoosiska wax ku wariya midka faasiqa ah waxaasoo dhan aan sheegno si looga digtoonaado wey u sheegayna xumaantiisa maxaan u sheegaynaa xadiidka nabi maxamed si loo ilaaliyo axaadiistaa rabaa in la ilaaliyo diinka lagu dhowrahayaa soomaali way tahay hebel markhaatigiisa lama qaban karo hebel warkaas waa looga qaateen hebel warkiisa lama cuskan karo kule say kula ogaadeen maanta gaaris baa waxaa ka dhacay yaa sheegay hebel shaha la iska cabiba hebel waxay og yihiin magiciisa wax ka dambeeya inuusan saxayninba war magacaa hebel hebel wax ka dambeeya been hebla wa ka dha yaa sheegay hebel hebel waa looga qaateen hala diyaar garooba hawsha ha iska ilaaliya bal idan ninna waa la cuskan warkiisa ninna lama cuskanayo nafsa shay weeye axaadiidtii iyo diinka nebi maxamed dhaxalkiisuu baran waxaa lagu aaminayaa ninka aan warkiisa la qabanayn ninkaa in warkiisa la caddeeyo ummadda looga digo oo la xanto waa xan ajir lagaaga qorayo tacaalow nakhtaaba filaahi saaca saasay salafku ka wadaan kala fahma baashu way iska kin qasan xadiidki inta aan kaga tago baabu maa jaءa fii mustariixin wa mustaraaxin minhu wuxuu baab yahay wixii ku yimid cafwan intaan ka tegin sayidina cumar su-aashiisan waxbaa la socda sayidina cumar waagii dambe wuu ku dhaqmi jiray xadiidkan ilaa nabigu waa u feermeeye waagii dambe wuu ku dhaqmi jiray khilaafadiisii maalin baa isagoo fadhiya masjidka nabi axmed fadhiya waxaa la soo maray janaazo markaasuu waaye ninkan la wado hebel hebel weeye waa la ammaanay waa jabad buur cumar baa odhanaya wajabad wax mid kale la soo mariyey xilli daacuun waxaa sheekaysa eh, ninka ah, eh, abu aswad duali ninkii naxwada asaasad ay jirteen waadicu naxw ayaa ka sheekeeyey xilli daacuun ka daca la le'anayey iyo haddana nin la soo mariyey markaasuu ninkana waa kuma hebel hebel wey wakaasay yay caayeen oo xumaan ka sheegeen wajabad buuri taabiciin ba wajabad maxaa ka wada yaa amiir <laughs> nabi maxamed baa yidhi hadda ka hor anuu halkii baan hayaa annagoo fadhina yaana la soo mariyey niman ansaareedoo laba ah ninna naar baa loo xukumay ninna janna loo xukumay bishahaadati اlmuslimiin anuguna wuxuu ihi baan hayaa ninkan waad ammaanteen wajabat kanna waad caydeen wajabat cumar waa ku dhaqmi jiray sidaa uu nabiga ka maqlay ku dhaqmi jiray <clears throat> baabu maa jaءa fii mustariixin wa mustaraaxin minhu wuxuu ku yimid dadku waa laba dhimanay dadka go'ahaya waa un labo nin adduunka dhibkiisi ka nasta iyo nin asaga laga nasto nin asagu raysta oo ka bogsada dhibkii adduunyada rafaadkeedii oo naxariisii nicmo ilaahay u guura iyo nin asagu laga nasto rafaadkiisi dhibkiisi laga nasto dad iyo dunyaba dadku un labadaa hadi kuwa ka nasta allaha naga dhigay aan laga nasanin waxadadanaa qutaybatu bnu saciidin an maalik bni anas fima quri'a calayhi waa axaadiis lagu dul akhriyay marka cardi baa loo alqira cala sheekh waad garanaysa can muxamed bni camr bni xalxalat addiili can macbad ibni kacab macbad ibni kacab ibni malik alansaari الsalami can abi qataada xaarith ibn rabciy farisu rasul lah sal slam annahu kaana yuxadiثu ana rasul s saxaabigaas abu qataada ayaa wuxuu sheegi jiray rasuulka ilaahay mura calayna la soo maray bijanaazatin meyd meyd baa nabiga la soo maray faqaala wuxuu yidhi mustariixun wa mustaraaxun minhu wowdan waa wdi wowdii bimacnaa aw atafsiiliya in laga dhigaa wanaagsan waxaa loo jeedaa mustariixun ninkaani waa mid ka raaxaystay oo ka nastay adduunya dhibkeedii wa mustaraaxun minhu aw mustaraaxun minhu ama waa mid asaga dhibkiisi laga nastay labada mid un wey ninkan la wado ama dhibkiisibaa laga nasan oo nin xumaanfalow u ahaa ama asaga adduunya dhibkeed ka nasanhaya oo nin wanaagsan buu ah qaaluu waxay dhaheen yaa rasuulka ilaahayow mal mustariixu wlmustaraaxu minhu saxabadu wa inay nabi allowna waxa le hawl cusube waa mustalax cilmi ah halbeeg cusub weeye nabi allowna maxaad ka ahlul istilaaxa ayagaa la weydiiyaa waxay ka wadaan hawsha ayadaa nabigu eray cilmiyeed halbeeg buu dhigay ah mustariixun wa mustaraaxu minhu macnihiisi waxay sii maqli jireen ma aha marka waxay nabi allo maxaad ka wadaa mal mustariixu ninka nastay waa muxuu ahaa muxuu yahay iyo walmustaraaxu minhu ka laga nast faqaala subxaan wuxuu yihi alcabd اlmu'min addoonka mu'minkee wanaagsan yastariixu wuxuu ka nasan oo uu ka neefsan markuu dhinto min nasab اdunya addunyada dhibkeeda iyo tacabkeeda iyo mashaqadeeda iyo shiddadeedii wاlcabd اlfaajiru addoonka ilahay xadhiggiisa gooyeyna yastariixu minhu waxaa ka nasanaya alcibaadu addoommaha ka nasan wاlbilaadu dhulkii arlaygaa ka nasan wاshajaru dhirtii geedaha ka nasan wاdawaabu mayeedhaanka iyo xayawaanka ka nasanaya idan alcabd اlmumin addoonka muminka yastariixu min nasab اdunya nasabku waa maxay waa mashaqada iyo shidada iyo rafaadka wاlcabd اlfaajir idan jannuu tagahayaawe addoonku addunya sijnu اlmumini wa jannatu alkaafir baan isu ogen xabsibuu ku jira wuu rafaadsan yahay addoonka wanaagsan maalinkay ka dareerto nicmo iyo naalle ilaahay buu gelaya iyo barwaaqo shidida adduunka ka tagahaya waalcabdu alfaajiru addoonka faajirka xadhigga la gooyeyna yastariixu min waxaa ka nasanaya alcibaadu addoommuhu dhibayey bidcaduu ku hayey macsiyadii dulmigii adiyadii dhibka ku hayaa laga nasanaya walbilaadu dhulkaa dhulka ulmiga lagu samey waa dhibaya abaaraha waxaa sababa dadka ahlu macaasida ah khubsigu markuu bato dhulku waa abaaroobaya rafaad baa imanaya abaaro iyo qax baa imanaya xanuunaa imanaya dhulkaa ilaahayna waxaa abaareeyo oo shideeyo oo rafaadiya macaasida iyagu dadku samaynayaan saa darteed soomaalia way yaqaanaan meel kulul oo filgin badan oo qodax badan oo dhagax seefaad markay maraan ku odhanaya meesha nebi maxamed oo caraysan baa maray meesha waxay sida ugu khayr daran tahay ee nabiga cara ku maray ku leeyihi waaba yaan garbo tagnay intaana garbo gaadhin baan waxaan sii marra meel hayjir cidloo ay ah wadaad nala socday wuxuu waxaan u malayn africa nabiga inuusan imanin amika waan xusnooda reer jabuuti oo nala socday wuxuu ihi africa waxaan u malaynba waxaanu filginaya qodax iyo geed ah meeshaad martab waxbaa ku goosanay dameer noo raraa oo wada haaligan baan tagnay garbo heeryadii iyo qobtalki wixii saaroo dhan naga hadhay annaga cumamadihii shaararkii waxodhan waa jecnay waddadana maan aqoonno waan fakannay ila wadda yaroo lamaraa jirtaan fakanna baan jabcidla aqaadnay wixii naga raacay baa naga raacay wadaadba marka reer jabuuti oo wuxuu yidhi wuxuu yidhi maxaan u malayn sheekhow afrika hee nabiga ma soo marinba meelaha baraya dhexun baa ambiya lagu sheegaaye meesha waxay sidaa u tahay wuxuu hi ambiyadoo dhan baaba yaa ka caagaan u malaynaya idan bilaadu dhibkeeda iyo rafaadkeeda iyo shiddadeeda waxaa ka keena e dadka ku nool baa dhibaatada badanka sabab ah waa shajaru dhirtaa ka nasan dhirtu hadda waa maxay dhirtu way qalali biyola'aan baa ku dhici roobkii baa yaraani cudurkii baa badani macaasidaana keenaysa wadawaabu xayawaanku waa sida hadde xayawaanku ninka faajirka wuu dulmi geeli iyo lodi iyo aiga dameerihiisa waa dulmahaya waxaysan qaadi karin busaari ushuu nafta kaga qaad naxariislaago wey xagga kale macsiyadiisaa xoolahaas abaar bay u dhammaanayaan soomalian arg hadda dadka hore somalia iska masaakiinta ahaa iyagoo iska salaad yaraa oo iska cibaada yaraa way idinka fiicnaayeen xaqunaaskay iska ilaalin jireen runtay ku dadaali jireen beenta iska ilaalin jireen qaraaba xidhiskay ku fiicnaayeen zina iyo macsiya maysan aqoonin naadir bay ahayd labaatan sano soddon konton sano waa maqlaya inay hebel gabadh layidha waabay garac dhashay haddana shaqaabaad ka dhigateenba shaqaabaad ka dhigateen warkiina waad ogtiin ba ilata soddon sano konton sano boqolkii sana mar la maqli jiray dad isdhowra oo hadalkooda dhowra oo xanta iska ilaaliya oo xumaha ka sarig marmara intay xanaaqaan isdhacaan oo isdilaan wey jirta ayagoo ugu xunaya macsiyadtaan kaa xataa wax dhacay geelo soo dhacay lama martii jiri hebel inaga daa inaga leexiye geeliisu booli baa ku jirta la martii maayo haddii la martiyo shaa ingegan oo madow noo sokari baa loo dhan caddays kaama rabno kaa iska ilaali caanaha boolida iska ilaali ma tukado ogu hadda inuu tukanin baa laga yaabaa inuu tukanin dad waxay ahaa ayagoo idinka aqoon yare idinka cabsi badan laakiin idinkuu saxiinka akhriyey oo kitaabka quraanka xifsan oo shahaadooyin wata ayaa waxaad leefaysaan wax kasta waad leefaysaan waxaadna rabtaa ilaah inuu idin naxariisto iskeeni mayso isma laha وxadثna محمد مثنى أبو موسى البsري قال xadثna يحيى بن سعيد القطان xا وxadثna إسحاaq بن إبراهيم الxandل اسحاq rahuya weye أخبرنا عبدالرزاق بن همام السنعاني جميعا عن عبد الله بن سعيد بن هند الفزاري عن محمد بن عمرو حلحل عن ابن لكعب بن مالك intayna ka tagin طريقaa hore ee ku dul wareegaya macbad ibn kacb maali waa nin ah, macbad ibn kacb maali waa nin iqa min rijaal shaykhayn xadiidkan keliya ayuu bukhaari isagu ka wariyaa fi riaaq kitaab riaaq muslimna xadiidkan mid kale ka marka bukhaari waa min rijaal shaykhayn wاnasaa'i wbni maaja min rijaal shaykhayn wاnasaa'i wbni maaja axmed bn xambal wuxuu yidhi aalu kacab bni maalikin kulluhum iqaat kacb maalig wiilashii uu dhalay ee axaadiista wariya kulligood waa iqaat bui shahaadadaasu siiyey aalu kacbin maalik kulluhum iqaat kullu man ruwiya canhu lxadii buui nin walbo xadiidka laga wariyo oo kacab ubadkiisa waa iq buui marka laga tago dumarku ka tegey lix wiil buu ka tegay kacbin maalik ninkanaa ka ah. lix wiil ayuu ka tegey afar baa xadiidka laga wariyaa waa cabdullaahi iyo cubaydillaahi iyo cabduraxmaan iyo macbad weeye macbad baana afartooda ogu yar ninka ogu yaraa wey waxaana ogu xoog badan oo ogu xifdi badan bal aclam alansaar ahaa xilligiisii cabdullah waxaa ku xiray cubaydillaah waxaa ku xiray cabduraxmaan macbad baa ogu yaraa afartaa wadaadba waahiqaad weeye axmed baa firmeye cijlina wuxuu dhi taariikhi waa madaniyun taabiciun iqa wadakar bni xibbaan fi iqaat walam yujarax ninka asaga ah in la yidhahdo waa maqbuul layin اlxadiiث ma lam yutaabac waa hayru maqbuul xaafidkaa hawshaas ku bariiqday iska ogaada xaafid bn xajar taqriibka wuxuu hi wa waa maqbuul buu layin wa waa sheeke aan jirin lam yaqul axadu qablah walaa bacdah lagana dhegaysan maayo waxaana ku keenay tahdiibu tahdiibka ugu tarjumaysta wuxuu waa hebel hebel waa ina kacab maaligu soo waday ragga wax ka wariy ragga ka wariy sheegay wuxuu ihi lahu xadiiثun waaxidun fi saxiix الbukhaari wadakara bn xibaan fi iqaat intaa basuu la soo shirtagay wadakara bn xibaan fi iqaat maxaa ka maqan tawhiiqi axmed bn saalix alcijli iyo shahaadatu axmed bn xambal baa ka maqan ninka marka saxiixanka xadidka ay u wariyaan wax jarxiyena jirin axmedna uu feermeeyey cijlina uu feermey sida ku odhan karta waa maqbuul tadciifkaadu xaggee saaran yahay wuxuu saaran yahay xaafidku haddii isagu marka intuu helo loo firo waa runtii ibnu xibbaan waxaa lagu yaqaanaa tawhiiqu اlmajaahiil fii طabaqati الtaabiciin wa atbaacu taabiciin alkibaar dhaqan buu u leehay bukhaarina hal xadiiثoo fi riqaaq buu u wariyey muslimna ma badin riwaayadiisa intaa markuu fariyo wuxuu inuu yidhaahdo يكتب xadiiuhu lilctibaar baa roonay laakiin waa daciif ayadoo salma laha waa cadamu ixtiraami saxiixayn weye rag waaweynoo abu cabdilaahi la yidhaahdo iyo abulxusein ayaa xujaystay xadiidkiisa waa ujeeda muslim wuu ku bilaabay baabku asagoo ku bilaabay baabun mustarixun mustaraxu minuu ku bilaabay marka bashaar cawaad iyo shucayb arnaawuud waxay yidhahdeen bal huwa iqatun xaafidku munku maqbuuli waxay ydhaheen bal huwa iqatun dakar ibn xibbaan fi iqaat warawaa canhu jamcun wawasaqahu اlcijliyu wabnu xibbaan warawaa lahu اlbukhaariyu wamuslim walaa naclamu fiihi jarxan bay yidhahdeen ayagana maxaa dhaafay axmed xaamd tawhiiqiisoo ka fiicnaa kulligoodba aalu kacbin maalik kulluhum iqaat kul man ruwiya canhu اxadii idan wadaadaha warkoodaa sax ah wadaadkii maahir alfacal kitaabkiisii ahaa kashfu اlihaam lima tadamanahu mxuu ahaa taxriir taqriib min alawhaam nimanka halkaa muusan taabanin macbad markay marhayeen wuu ka booday bimacnaa waa maxay wuu ku taageersan yahay xaafidku meesha marka waa way ka hoos baxday ninkaa waaiqa jabal ah <clears throat> an mxamed bn amr xalxalata can ibni likacb bn maalik ibniga laguu sheegayo waa riwaayada hore ninkuu eh, ku caddaaye oo riwaayada maalik buu ku caddaaye waxaa weeye waa kacab xafwan macbad ibnu kacab bn maalik weeye can abi qataada ribciy xaari ibnu ribciy cafwan can nabi sal slam wa fii xadiiثi yaxya bn saciid alqataan ku jira oon ku jirin he oon ku jirin xadiidka cabdiraaq wa fii xadiid yaxya bn saciid alqatan waxaa yastariixu min ada dunya wuxuu ruuxa muslimka ee khayrka badan ka nasanaya adduunyada dhibkeedii buu ka nasan cafwan iyo wa nasabiha tacabkeedii dhibkeedii iyo shidadeedii buu ka nasanaya xaggee u guurayaa ilaa raxmat illaah ilahay naxariistiisi mustariixun saasaa loo jeeda dhibkii iyo rafaadkii adduunka ayuu ka nasan iyo shidadeedii naxariis ilaahay buu u guurayaa intaa yartee meel fiican baad insha allahu tacaala tegi doontahay marka sidaas wey xadiidka muslim waxaa la wariya bukhaari waad ogtihiin waa aniga soo sheegnay nasana waa wariya nasaa'ina waa wariya kacab wiilashiisa afar baan idiin sheegay waxaan idinka halmaa inaan raaciyo lixda wiil fadaali iyo wahab fadaale iyo wahab fadaala ibni kacab bni maalik iyo wahab ibnu kacab bni maalik labadaa wadaad waxba lagama wariyo ragga xadiidka wariya waa afartaas cabdullaahi cubaydilah cabdiraxmaan iyo macbad marka ku dadaal inaad noqoto markaad geeriyoonayso ama aad dhimato mustarix nin adduunka dhibkiisa ka nasta oo shidada bani aadamka ka nasta oo naxariis ilaahay u guura bacda tawfiiq illaah aday gacanta kugu jirtaa jaanis baad haysataa intaad nooshahay isdaba qabo adduunkan layskuma halleeyo ra'sumaalku waa aakharo in lagaa nasto inaad ka nasato adduunyada labada midun weeye kuwa ilaahay subxaana wa tacaala uu nasiiyo allah nagu daro naga dhigo baabun fi takbiiri cala aljanaasa soo kuma dari kara intaan misaalkaasaan iska joogsadaa aan yar kaxeeyo baabu takbiiri cala aljanaasa wuxuu baab yahay janaazada salaadda janaaza marka la tukanayo imise goor baa la takbiirsanayaa buu baab yahay xadaana yaxya bnu yaxya an naysaabuur الtamimi qaala qara'tu calى maalikin saasuu inta badan ku qaata mar ba hadduu maalik daba taagan yahay can ibni shaab الzuhri can saciid musayab almakhzumi can abi hurata radi allahu tacala ana rasul la sal slm nacaa linnaas ay ahbara annaasa dadka wuxuu u sheegay annajaashiya ay mowt najaashiy nabigu wuxuu u sheegay khabargeeriyaad baa nacyiga la yidhaahdaa nacaa linnaasi nabigu dadka wuxuu u khabargeeriyaadiyey annajaashiya mowt najaashiy fi اlyowm اladii maata fiihi maalinka uu go-ay najaashi ayuu nabigu u sheegay geeridii najaashi ummadda u sheegay masaajidkiisu yimid mimbarkuu fuulay wuxuuhi muslimiinay nin walaalkiina ayaa maanta dhul fog ku go-ay oo ku geeriyooday xabasho dhulaya ku geeriyooday fakharaja bihim nabigaa la baxay muslimiinta ila almusalla garoonkii ciidda lagu tukan jiray iyo istisqaha iyo janaasada meelaan ka dheerayn masaajidka xabaalaha baqiic dhankooda ayuu ahaa wa kabara fi sala salaadina wuxuu nabigu takbiirsaday arbaca takbiiraatin afar takbiir buu takbiirsaday afar goor allah akbar yidhi waxadaanii cabdulmalik bnu shacayb bn leyth xadaanii abi aabihi shucayb bn leyth can jaddi leyth bnu sacad قال xadaثnي cuqayl leyt ba odhanaya ibn khaalid bn caqiil can shaab الzuhri can saciid musayb idan mutaabacaadkiibu isdaba dhigaya hadda xadiidku wuxuu ahaa min ariiqi maalik can ibni shahaab haddana waa min ariiqi eh, cuqayl ibni khaalid can ibni shahaab can saciid ibn اmusayab wa abi salam cabdiraxmaan ibni cawf anahumaa labadaa wadaad xadaثaahu ibni shahaab waxay u sheegeen oga tabliyen xadidka can abi hurata radi allahu tacaala can annahu qaala <clears throat> inuu yidhi nacaa lana rasuul اllah rasuulka ilah wuxuu noo khabar geeriyeeyey annajaashiya ama nacaa rasuul wuxuu noo sheegay iska dheh annajaashiya ay mowta najaashiy najaashi geeridiisii buu nabigu noo sheegay saaxiba alxabashati xabasho boqorkeedii ahaa fi اlyowm اladii maata fiih maalinkuu go-ay qudhigiisiba noo sheegay wa hada min mucjizaati calayh الsalaaة wasalaam faqaala wuxuuna yidhi istagfiruu liakhiikum walaalkiin dembi dhaaf alla u weydiiya alla u dembi dhaaf dhaha qal bnu shaab wuxuu ihi waxadaanii saciid ibn musayab ana aba hurata radi allahu tacala canhu xadaahu ana rasul sal slam safa bihim inuu nabigu isku aadiyey ama layngareeyey ama uu safay safa bihim muslimiintubuu isku aadiyey safkoodii iyo laynkoodii bilmusala meeshii lagu tukanhayey fasallaa waa ku tukaday addoonkii dhintay fakabara calayhi arbacaa takbiiraatin afar goorna salaaddii waa takbiirsaday waxadaanii camr annaaqidu waxusein alxulwaani cafwan waxasan alxulwaani xasan bnu caliy camr naaqid camr bn maxamed bn bukayr waad garanaysaan wcabd bn xumaydin qaaluu xadaana yacquub whuwa ibn ibrahim bn sacd الzuhri xadaana abi abi ibrahim bn sacd الzuhri can saalix ibn kaysaan buu ka wadaa can ibn shaab الzuhri ka riwaayati cuqayl ibn khaalid biاlisnaadayni jamiican labadii sanadeed soo marteen ee intuba ibn shaab ku dul wareegayay marna labadooda laisku qabto marna la kala qaaday ayuu ku wariyey وxadثna abu bkr بن abi shaybةa qal xadثna يزيد بن hاrون الwاسط الmarwزي can سليم بن xayاn walaysa fi اlkutub الsiتaةi walaa muwaطa'i maalik nin saliim la yidhaahdo inta kale waa sulaym rijaasha aad soo maraysaanee sidaas u qoran siinka waad godaysaan waxaan wadaadkan ka ahay saxiixaanka haddaad ku aragtaan haddaad ku aragtaan sunanka haddaad ku aragtaan muwaطa'u maalik ninkan waxaa weeye saliim waxaan asaga ka ahayna waa sulaym can saliim bn xayaan qaala wuxu wadaadka asaga xadaanaa saciid ibnu miynaa can jaabir bn cabdillahi alansaari hadda wuxuu u inuu keeno mutaabaco xadiidkii abu hurayra mutaabacad u raadanaya shawaahid baan rabaa mutaabacad kuu soo dhameeye can jaabir bn cabdillahi alansaari ana rasul sal slam sallaa calaa asxamata nabigu wuxuu ku dulkaday ninka asxamo loo odhan jiray annajaashiya ee boqorka ahaa asxamo waa magaciisi oo af xabashi ah ama axmaali ah ama tikree ah wuxuuna u dhigma af carabiga caiya asxamo wuxuu la macno yahay caiya oo kale wey caiya waxaa la mida ah inagu hadda af soomaaligeenna waa deeq oo kale ama haybe oo kale deeq iyo haybe iyo liibaan iyo guuleed iyo waxyaabaa noocaasoo kale ya hibe waa dumar dee rag looma bixiyo marag baa loo bixiya mise qolyihii reer qoraxey warkaad ii keenteene raggana raggana canab odhan jiray gabdhahana canab odhan jiray ninkan magacii canab tanna canab reer qorxey iska leh soomaalida kale kuma arag magacyaha la wadaago shukri oo kale iyo xamdu wey jiraan laakiin canab lama wadaago soomaalida kale canab dumaran baa iska leh laakiin reer waxaad ku arkaysaa nin la yidhaahdo canab la yidhaahdo dhib mal waa kaftane calaa asxama asxama magaciisa waa maxay waa magaciisii wuxuuna u dhigmaa caiya fi lcarabiya annajaashiyana waa xilkii uu haya bulshadaasoo waa boqor waxay taariikhdu sheegeen iyo ansaabta nin walbo xabasha markaa u noqda boqor najaashi baa laodhan jiray najaashi baa laodhan jiray nimanka reer faris ninkii boqor u noqdana kisraa la yidhaahdaa kuwan faranjigii reer rum ninkii boqor u noqdana qaysar baa la yidhahdaa turkiga wixii ninkii boor u noqda khaaqaan baa kha alif lagu taago oo ka dambeeyo alif iyo nuuna ka sii dambeeyaan khaaqaan baa la yidhahdaa qibdiyiinta la ninkii boqor u noqda fircoon baa masar ninkii ka noqda boqorna casiis baa la jiray reer ximyar nimanka la yidhahda yeman koonfurta degi jiray ninka u noqda boqorna tubac baa la tubac baa la jiray yemanoo cafwan yman o dhan boqor ka noqdana ximyar yaman o dhan boqor ka noqdana sidaasaa la odhan jiray qaybtan ka mida qolyahan eh, eh, tubac baa la yidhaha qolyahan iyo ninkii boqor noqdana qayl baa la yidhaha qayl alqayl baa lagu jamciya qayl inagu dameerka yar baan dhahnaa soo ma taqaanaa maxaan ka tegey soomaali xabasho weyad booran baan ka tagay miya booran soo xabashi maaha la sugan agee xageen geeneen wixii ka soo rogana afrikada bari oo dhanba ah nimankan xabashidaa ka talin jiray waagi horaa marka ninka iyaga u taliya najaashi baa la odhan jiray najaashi baa la odhan jiray xilligii qarnigii toddobaad ee hijirada ilaa xaafidku xilligu noolaa waagidan magacii najaashi wuu isbedelay wuxuu hi xaafidku amaliyow famaliku اlxabashati yusama alxai xaqi ba laydhadaa xadaad kordhabi dha fudud baad keeni iyo ana waad ku reebaysaa aan shidnay xai waagu horaa najaashi la oran jiray waa isbedele magacaas ayagaa ka talin jiray wixii afrikaan afrikada galbari oo dhanba xabashaa ka talin jirtay marka waad fahamta meel nin xabash ibnu kowshin ibnu xaam la yidhaahdaa dhalay baa la sheegaa oo waxa kushidakaada la yidhahda laisku urursado meesha laga keena waad fahmaysaan soomaalida iyo oromada iyo booranta iyo hadday booran soomaali noqon weyda weyda aba maxamed ugu fadhiyaaye waxaasoo dhan xabashida tigreega xabasha laisku odhan jiray inkastoo mu'arikiinta carbeed ee aad hawshaa u yaqaanay ay kala saari jireen soomaalida iyo xabashida soomaali iyo carab iyo zunuuj iyo xabasho afartaa bay u qaybin jireen dadka kutub goonina ka qoran waxay dhn soomaalidu waa cunsur gooni ah ragga aad oga hadlay waxaa ka wadaadkii qalqashanti kitaabkiisa subxulacasha ka fiiriya si fiican buu idiin tilmaam waa qarnigii sideedaad sano ka hor buu qoyskan somal qoys yar ma ah in yaroo abtaroo tirisaan oo oo meel ku turtaa waxba kama jiraan almascuudi kitaabkiisa muruuj dahab muruuj dahab kitaabkiisa wuxuu dhintay saddex boqol buu dhintay hijrada kun iyo boqol sano ka hor buu dhintay wadaadkan ka hadlaya wuxuu ka hadlayaa bari bariga soomaaliya qandale iyo boosabayd dhulkaa soomaaliya ka dagaalanto mujaahidiina oo nasaarada xabashe sankooda cana ka lisay oo ka khaniimaysto oo sabaayaadkooda qaahiriya masar lagu kala iibsado iyo dhulka carbeed la geeyo gadaal baa laga dhisa la socdaa gadaal bay ka timid oo niman gaalaha dhisayba qaahira asaasay oon muslimiin ahayn lakin islam ku maxaabsada masar baynu ka hadlayna waa qarnigii saddexaada hijirada meeqa sana laga joogaa markuu tilmaamayo soomaalibuu tilmaam weliba qoys haddaana sheegin buu tilmaamay ninkii lacagii siimin baan u sheegahaya idan hawshaa iska ogaada abulxasan alhamdaani sifatu jaziirat alcarab markuu iy geeriyooday barbere iyo iyo markiyi muqdishu ka hadlaya soomaalida ku noolayd iyo halgankoodii hawlahoodii waa marka iyo ishag iyo baraawe muqdisho berbera zaylac dhulkaadaasuu ka hadlaya ilaa jabuuti soomaalida taniyada dagaalama muslimiinta ahaa iyo dhaqankooda ka hadlaaya iyo meelahay waxgeysan jireen saddex boqol iyo oo dhintay kun iyo waxaa laga jooga boqol iyo konton sano soomaalidu taarikhda aad bay u fogtahay waxaana hadda ii tirtirinaysaan ee soomaaliya dir iyo daaradu irid aad ku haysa waxba kama jiraan dad horaa jira oo soomaaliyeed ya waxaan iga daaya qarasada u kicinaysaani almuhim wadaadku marka najaasho waa xilkiisii asxaabna waa magaciisi fakabara calayhi arbacan afar buu nabigu ku tukaday waxadaanii maxamed xaatim maymuuna samiin xadani axmed saciid alqaطaan can ibni jurayj cabdilmalik can caطaa ibn abi rabaaxin can jaabir bn cabdillahi alansaari mutaabaco kale u keenaya xadiidkii jaabir hadda adhaysanee shahiidka u ahaa xadiidkii abu horeyra hore qaala qaala rasul sal l slm maata alyowma maanta waxaa dhintay cabdun saalixun cafun cabdun lilaahi saalixu maata alyowm maantana waxaa geeriyooday buu idhi cabdun lilaah adoonu ilaahay leeyahay cabdun lilaah tashriif wey addoon ilaahay marka la yidhaahdo ma aha addoonnimo looma jeedo mutlaqee waa addoonnimo khaas ah saalixun weliba wanaagsan asxamatu ayaa geeriyooday faqaama nabigu waa istaagay faamana cafwan faqaama nabigu waa salaadii buu istaagay weeye faamana nabigu waana tujiyey imaan buu noo noqday wa sallaa calayh waana ku tukaday ninkaa nabigu sidaa ka yidhi ya waxay rabaan qolyo salafiyo sheegta iyo kuwo kaloo aan waxba dhaamin iyo zanaadiqo casrigan joogta inay dhahaan ninkan wuxuu ahaa saaxiibu kabiira saaxiibu kabiir uu ahaa faasiq markuu u bay ku asagoo boqora oo xabasho ka taliya oo mutamakina oo awoodi kara ayuu ka tegey alxukm bima anzl اllah bilayh lam yaxkum bima anzl اllah taraka alxukma bima anzl اllah qofkii ka taga alxukm bima anzl اllah fi اlqadاaya اljuز'iya iska badaa mid caam eh laba mid un wey cinda almuslimiin ama waa gaal he ama waa faasiq fisqan mujmacan calayh ninka noocaasa miyuu nabiga odhan karaa maata alyowma cabdun lilaahi saalix yani marka moogtahay fidna ay kugu dhacdo maankaa lagaa qaaday garaadkaa kaa tegi fahmadaa kaa gooy dabiin baad noqoni waxaan ilma ku hadaaqin caruur caruurayaad la soo shirtay adoo oday weyna oo hiradu halkaa ku joogto baad mimbar la soo fadhiisan waa mushkilo shahaadatu rasuul antum shuhadalah haddii la yidhi muslimiinta nabiga maxaad moodaa maanta waxaa dhintay cabdun lilaahi saalixun ma suuro gelaysaa iyo nin laisku haysto muslimiinta isku gaal bu ahaa iyo muslim muxuu ahaa faasiqa saaxiibu kabiira ah mise keenaysaa haddaad marka hawshaa iska ilaaliya waxa waxba kama jiraan ninka asaga ah nin qiimo badan ahlu khayr ah oo la hay ma saxaabiah mise ma weeye saaxiibu kabiirana ma aha walaa macsiye laga soo guuriyana ma jirto bacdamaa aslama bacdamaa aslama hal shay oo waajib ah oo uu awoodi karo uu ka tagayna ma jiraan hadduu saa tahay ma dhehe nabigu maata alyowma cabdun lilaahi saalix waa shahaada maa bacdaha shahaada iska ilaaliya idabdaradaa joojiya markaad rabtaan inaad gaalnimadiinna u qiilbixisaan meelo kale aada ila kulle waad iska ciboobaysaan laakiin meelu nabigu feermeeyey ha ku fashilmina xadaثna mxamed bn cubayd alغubari xadana xamaad yacni bn zayd bn dirham albasri can ayuba asakhtiyaani can abi zubayr muxamed can jaabir bn cabdilah alansaari waa mutaabaco kale marka hore waxaad soo marteen caطa can jaabirin waxaa ka sii horreysay saciid bnu mina can jaabirin haddana waa abu zubayr can jaabir وxadثna yaحya بن أyوب المقاbري واللفظ لh xadثna بن culyة ismاعيل بن ibrahim بن culyة xadثna أyوب عن أبي الزبير عن jاaبر بن cabدالله الأنساaرية قاaل قاla رsuل اه صل ل وسلم إنa أhا لكم قad maat tankiirku waa للتacظيim والتفkhيim walaal walaalkiina kamidoo nin qiimo badana ayaa dhintay faqumuu faصلوu عalayه istaagoo ku tukada qaal wuxuu uhi saxaabiga faqumna waanu joogsanay fasafana safayn laba saf buu nabigu naga dhigay ama noo qaybiyey ama laba saf baanu u safana laba layn baan noqonay وxadثnي زهير بن xرب وعلي بن xujر قال xadثna إسماعيل يعني بن ibrahيم بن cuلyة xadثna يحيى بن أيوب المقاbري xadثna بن cuلyة إسماعيل بن ibrahيم بن مقسم بن cuلyة عن أيوب السkhtiyاني عن أبي قلابة cبدالله عن أبي المهلب adeerkii wey أبوالمهلب waa adeerkii abuqilaaba waa laba ino isku qoys ah wiilii adeerkii bay yihiin magaciisana waxaa loo badan yahay in la yidhahdo camr ibn muaawiya camr ibn mucaawiya cabdiraxman ibn mucaawiyana waa la sheegaa laakiin camr ibn mucaawiya yaa raajixa xaawa xadaan cafan can cimraan bn xuseyn alkhusaaci qaala wuxu uhi saxaabigaas shaahid saddexaad weeye oo u sii mahraatika xadiidkii jaabir ee u sii mahraatikacay xadiidu abi hurayra fi اlqisa qaala rasul ll sl slam ina akhan lakum qad maata nin walaalkiina oo weli walaal lahuba ah oo qiimo badan baa dhintay faquumuu istaago fasaluu calayh ku tukada yacni nabigu wuxuu u jeedaa annajaashiya boqorkii xabasha ee markaasi ka talinhayey dhulkan tigrowga hadda ay joogaan jooga halkaasuu deganaa wa fii riwaayati zuhayr ina akhaakum ina akhaakum riwaayati zuhayr saasaa ku timid oon ku imanin xadiidka caliy ibnu xujur aan ku imanin iyo midka yaxmna ayuub almaqaabiriba xadiidkan marka wuxuu asal u yahay asalaatu cala alghaa'ib buu asal u yahay ruuxa muslimka ee ku dhintay dhul hariib ku dhintay ama aan lagu tukanin ama goobta aan joogna ka maqan in lagu tukan karo oo salaatulghaa'ib salaatulmeyid loo intii la tukado halkaas looga ducayn karo yuu asal u yahay jumhuurku marka sidaasay ku tageeno qofka muslimka ku dhinta meel anaga inaga fog ama horaan lagu tukado ama yaan lagu tukaninba xadiidkay asal oga dhigteen qisada najaashi qaabkay u dhacdana qayd ma aysan ka dhigin waa waaqicatu cayn bay dhaheen naska laguma qaydi kariya daliilka sida nabigu najaashi ugu tukaday isagoo ka maqan ayaa qof kastoo muslima oo meel kale ku dhintay ama ha lagu tukado ama yaan lagu tukanin ha la xabaalo ama weliyaan laxbaalin inaan ku tukanaa noo bannaan bay jumhuurtu ku tageen wadaadana waxay yidhaahdeen qofka muslimkee meel fa ku dhintay ama naga maqan laba mid un weeye muslimiin inuu ku dhex dhintay oo muslimiinta ay ku tukadeen iyo inu dhul gaala ku dhintay ama muslimiin baa ku dhexdhintay aan lagu tukanin oo la hafay ama la gaari waaye salaadiisa baa la hadi waaye qofka aan lagu tukanin baanu ku tukanaynaa ka najaashi ila najaash ku dhex dhintay beled gaalo ku dhintay xilli muslimiinta dhan ka soo tageen buu ku dhintay oo jacfar raggiisa soo oo asaga ilma adeertu nabigu ataa usoo diray ay soo tageen keligii meesha uu ku haray xataa hadday muslimiin joogeen inay ku tukadaan maysan awoodi karinoo way cabsanayeen qofka noocaasa ayaa salaatu janaaza cala almeyit alghaa'ib ay bannaantahay dheheen nimanna waxay yidhaahdeen ayada dhanba ma bannaanaba he tanna waa khasiisa min khasaa'is almustafaa waa khasiisa lilnajaashiy shahaadadan ina akhan lakum ina cabdan eh, saalixan lilaah ayaa hawla hawla khaasa weeye waa min mucjizaatihi maxaana tusahayay maalinku xabasho ku dhintay isla maalinkiibu nabigu u sheegay saxaabada riwaadba weli waxay tilmaamayaan in nabiga loo baneeyo kashfiga intii laga qaaday najaashi toos ugu arkay markuu ku tukanay hadda soo iskriin laydima daaro iskriin rabbaaniga nabiga loo daaray meyd uu arkahayo oo u dul joogu nabiga ku tukaday idinku maxaa ku tukanaysaa ma cidlaan doolidin allahu akbar awey wadaadki wadaaddan halkaasay ka baxeen saddexdaa madhab baa jirta madhabka dhexe ayaa aniga iila quruxsan laakiin muslimiintu sida hore idiin sheegay bay u badan yihiin qodobka inaad fahanteen bay ila tahay qodobka fahanteen bay ila tahay kale marka ii raacda waxaa weeye salaadda takbiiraadkeeda waa inta xadiidka uu sheegay baa raajix ah axaadiista ku timid nabigu inuu janaazada afar goor takbiirsan jiray oo la aqbaran jiray waa axaadiista ugu saxiixsan waana mutawaatira can rasuuli lah sal slm xaadiista hadda muslim uu sheegay baana u xoog badan xadiiu abi hurayrata wa xadiiu jaabirin uma xadiiu cimraan ibni xusayn axaadiistaa u xoog badan saasuu safka u geliyey bukhaarina saasoo kale u yeelaa marka waxaa laakiin gaari doonaa zayd ibnu arqam oo warinaya nabigu inuu shan takbiirsan jiray saxaabo kale waxay weeyeen lix iyo toddobo iyo sagaalba waa wariyeen cali isagu waxaa ka sugan inuu dadka kala qaadi jirayba ruux hadduu ruux caadiga ah iska yahay oo bulshada caadiga ah oo ku tukan la yihahda afar goor buu takbiirsan jiray hadduu dadka wanwanaagsan yahay shan buu takbiirsan jiray hadduu reer badar yahay sideed ama toddoba sagaal buu gaadhsiin jirayba ka duwan yahay dadka dadku ma sino odhan jir saddex baa oogu yar inta la sheegay lana wariyey waxaana ugu badan toddobo wadaadana sagaal bay gaadhsiiyaan waagii dambe cumar alkhaliifat araashid oo ilahay ummadda ku dharqabtay markuu arkay lixda iyo toddobada iyo shanta socota iyo afarta iyo saxaabada iskugu yeedhay madiino shirweyn buu qabtay wuxuu nabiga maxaad ka wariseen ood aragteen nin walba wuxuu wariyey buu sheegay saxaabadu waxay u bateen afar takbiirood bay u bateen wuxuuhi maanta laga bilaabo qofkii dhinta waxaynu ku tukanaynaa arbaca takbiiraatin baan ku uroynaa soo muslimiinta taraawiixda ogu jamciyey koo iyo toban ragcadood yuu ugu jamciyey janaasadana afar halkaasuu ku gooyey marar khaas a ah way jirtayoo cali iyo waagi dambe ay ay samayn jireen shanta iyo toddobadaba samayn jireen laakiin waxaa laisku waafaqay waagi dambe saxaabadu in afarta loo daayo ayadoo bannaan tahay inta kale marka afartaas ayaan u raajixsan waana madhabjumhuur wadaadana waxayba dheen haddii afarta laga badiyo salaada ka goosa ninka afarta ka badiyo rag ku tegeyba iska takbiirso aduu intaad salaama iska dhaqaaq allahu akbar markaad ducayso hadduu wadaadka allah akbar sii wado intaad salaama naqsato iska tag nimanna waxay dheen waxba ha iska amaado oo shibdhe markuu salaama naqsadana la salaama naqso yani afartaasaa u wanaagsan waana sida jumhuurtu ay mareen weeye saxaabana u badan yihiin salaatu ljanaaza waa fardu kifaayo takbiiraadkuna asalka afarta wixii faahfaahinaa dhimanna cashirka xigu noqon doona insha allahu tacaala afarta takbiirood cashirka hadda inaan ku faayan rabe laakiin dhib male gacmaha kor baa loo qaaday wada raacin takbiirta iyo rafciga waad israacinaysaa waa madhab asaxaaba saxaaba rafciga diidayna lama hayo saxaabi aan rafcina lama hayo wadaadaha dambe waa isku khilaafeen laakiin rafcu lyadayni fii takbiiraati aljanaa'izi waa madhab asaxaaba habeen dambe cashirku ma jiro insha allah waa inuu axaddo dambe haddii alla yidhaah